alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii siddeed iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii cumdat laxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah اllahu tacaala wuxuu darsigeenu ka bilaabanayaa kitaabu ljanaa-is oo ka tirsan kitaabu salaat nooc ka mida weeye kitaabuljanaa'is waa kitaabkii labaad oo intaynu ku jiray kitaabkaan ina soo mara kitaabkii koobaad kitaabu salaad buu ah kayna waa kitaabuljanaa'is wuxuu musanifku baabkan ku sheegi doonaa afar iyo toban xadiid oo janaasada ku saabsan can abi hurayrata abu hurayre waxaa laga wariyey radia allaahu canhu allaha ka raali noqday qaala wuxuu yidhi naca wuu ka waramay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama annajaashiya najaashi ayuu ka waramay fil yowmi maalinkii dhexdiisa alladii maalinkaasoo maata najaashi uu geeriyooday fiihi maalinkaa dhexdiisa wa kharaja rasuulku wuu la baxay bihim saxaabada ilal musallaa meesha ciidda lagu tukado xaggeeda ayuuna ula baxay musalaha waa meesha ciidda lagu tukado fa wuu safay bihim ayaga oo dee waa salaad baa la tukanaya oo sufuuftii uu hagaaji wa kabbara wuu takbiirsaday arbacan afar takbiirood ayuuna takbiirsada afar takbiirood ayuu nebigu takbiirsaday calayhi salaatu wasalaam xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob intaan dhowrkaa qodob la gaarin culummada qaarkood waxay tilmaameen axaadiidta ku soo aroortay janaasada qofka lagu tukanahayo intaan la gaarinba ogeysiiska qofka dhintay la is ogeysiinayo nacyiba carabiga loo yaqaana waa khabar khabar geeraarin bay soomaalida yidhahdaano waa qofkiioo dhintay in laga soo warbixiyo le hebel wuu dhintay bay waxay u qaybiyaan saddex qaybood kow ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo dadkay is yaqaaneen qofka in loo sheego layihahdo hebel wuu dhintay sidaa ogaada intaa keliya hadday hawshu tahay waa sunno fiican hebel baad dhintooda og tahay dadkii baad u sheegtay waxaa tihi hebel wuu dhintay ogaada dadkii ama qaraabadiisaha ama asxaabtiisaha baadna u sheegtay qaybtaa waa qaybta koobaad qaybta labaadna waxaa weeye qofka dhimashadiisii in ogeysiiskiisaba loo sameeyo xaflado iyo waxa weeyaan waxyaalo waaweyn iyo isufaantan iyo waxyaalahaasoo calamo loo taago taas ayadaahi wax saxa maahana waa khalad tan saddexaadi waxaa weeye oo ay noqonaysaa qofka geeridiisii markay dhacday nooc loo yaqaano ma'tam iyo waxaa weeyaan in loo isticmaal niyaaxa iyo oohin iyo qaylo iyo waxyaalaha noocaasoo kaleeta ah waa wareey ba'nayey hoognayey hebel waa naga dhintayey waxyaalaha noocaasoo kalea dadka qaar samaynaya oo khaladka meelo aan dhowr marka la maraya dadka qaarkood soo qaylinahayaan oo qayli aan waxba ka jirin taa iyadaahi waxaa weeyaan waa xaaraam saxna maaha arrinkaasi xaafid ibnu xajar baa sidaas soo naqliyay fatxulbaariga raxmatullaahi calayh dayib taas waa qodob qodobka labaad salaada janaasada ee qofka meydkaa lagu tukanayo laba faa'iiday leedahay labadaa faa'iido mide waa faa'iido aakharo oo ah in qofka loo duceeyo ilaahay shafaaco loo weydiiyo ilaahu dembigiisa dhaaf ilaahu u naxariiso ilaahu cadaabka ka badbaadi waa faa'iido aakhare taas faa'iidada labaad oo qofka tukashada lagu tukanaya u faa waxa weeye waa faa dunyawi ah oo waa maxay in la mayro oo la nadiifiyo in la kafno in la aaso in la asturo waxyaalaha noocaasoo kale waa faa'iido ido dunyawi ada jir qofkii oo la dhaqahayo oo la nadiifinahayo oo la aasayo meydkiisii dadka laga qarinahayo waa faa'iido dunyawi ah labadaa faa'iidaba meesha way ku jiraan dayib xadiidkan najaashi ninka la yidhaahdo waa nin wuxuu ahaa etoobiyaan ah nin xabashiya ayuu ahaa ardulxabash ka tirsan nin boqoroo waddankaa maamulo ah dowlad kristaan ah oo meeshaa ka jirtay ayuuna maamuli jiro wuxuu ahaa boqor saxaabadii nebiga markii maka lagu dhibay oo gaaladu ay dhibeen ayuu wuxuu yidhi waxaa magaaladaas jooga waddanka ardulxabash nin boqor ah oo aan agtiisa dadka lagu dulmin orda ninkaa xaggiisa aadan rag badan oo saxaabadaha soo aaday saxaabadu ninkaasay la noolaayeen cadowguu ka difaacay waagi dambana wuu islaama asagoon weli soo bixinoon madiine imaan oo nebiga iyo asagu aysan is arag ayuu geeriyooda ninkii nebiguna ma arag asna muusan arag laakiin nebiga wuu rumeeyey ninkaas nebigu ninkaas maalin kuu dhintay laftirkiisa ayaa loo sheego waxyi ahaan loogu sheegay taar ma jirin telefoon ma jirin telegram ma jirin wax kale maysa jirin laakiin wax intaba ka dheer baa jiro waxyi ilaahay baa jiray ilaahay baa u sheego yidhi ninkii boqorka ahay oo najaashiga ahaa maanta waa dhinta saxaabadii buu isla markiiba nebigu u sheego yidhi maanta ninkaa walaalkiinaa dhintay ilaahay dembidhaaf u weydiiya janaazadana waa ku tukanayna isku meel lama joogaana gara nabigu madiinuu joogaa ninkaana etoobiya iyo ardulxabashi halkaasuu jiraa asagoo meeshii ku maqan uu ku dhintay dee meeshii uu ku dhintay yaalla baa nebigu madiina wuxuu ku tukaday janaaze loo yaqaana janaasat alghaa'ib waa maxay qof maqan oo aan magaalada kula joogin oo dhintay haddaan cidii ku tukan inaad markaas ku tukatid oo janaasatulghaa'ib u tukato tira qofkaa walaalkeen oo maanta halkaa ku dhintaan u tukanayna janaasatulghaa'ib taasi waa qodob waxay culammada qaarkood laqsi iyo halxiraalo ka keenaan waxaa jira nin nebigu uu ku tukaday janaasadiisa saxaabaduna ay ku tukadeen saxaabina aan ahayn oo muslim ah waa ninkan saxaabi ma aha laakiin janaasadiisa waxaa ku tukaday nebiga iyo saxaabada sheeg haddii lagu yihahdo waa najaashi ninkaa boqorkaa wey ninkaa boqorkaa weeyaan xadiidkiisaa marka wuxuuna tusinayaa dhowr masalo kow qofka dhintay janaasadiisa dadka in loo eh, dhimashadiisa dadka in loo sheegi karo la odhan karo hebel baa dhintay nebigu soo uma sheegin maalinkii uu dhintay buu nebigu u sheegay naca nebiyu nebigu wuu sheegay oo wuu ka warramay annajaashiya fil yowmi aladii maata fiihi maalinkuu dhintay buu ka warramay maanta najaashi baa dhintay buu masaladaas waa masalo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey qofka mu'minkaa salaada janaasada in lagu tukado mashruucnimadeeda nebigu waa ku tukaday sala allahu calayhi wasalama wuxuu saddexaadoo xadiidku ina tusinayaa nebiyullaahi moxamed sababka uu ugu tukaday ninkaas asagoo janaasadiisa weliba uusan meesha ku dhiman waxay ahayd dee wax waajib ah sababtu waxa weeye cid ku tukatay bay meesha jirin maysan jirin meesha ninkaas uu ku dhintay waddan gaaluu joogay dowladda uu hoos imaanaysay oo uu ka shaqaynayay dowlad gaalahay ahayd marka laasim bay noqotay in lagu tukado fariidadaas ayada wuxuu xadiidku ina tusinaya arrin mucjisa oo ah nabiyullaahi maxamed ilaahay subxaana watacaala waxyaalaha ugeysiiyey u weysiiyey asagoo madiino jooga etoobiya iyo ardulxabash qofka maanta ku dhintay ayadoon telefoon iyo telefishin midna jirin isla naftu ka baxday inuu yidhahdo maanta walaalkii baa dhintay nebi maxamed nebinimadiisay ku tusinaysaa calayhi salaatu wasalaam walaalkiin baa maanta dhintay inuu yidhaahdo taasina waa qodob qofka dhintay ee waddankaa joogtay meelaan ahayn ku dhintay walaalka iyo muslimkaa ah. ama ha lagu tukado ama yaan lagu tukanayn qof muxtaramaba ah, hadduu yahay oo waa janaasat lqaa'ib waa lagu tukan karaa waa lagu tukan karaa waana madhabka shaaficiyada raxmatullaahi calayhim ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey meydka janaasada marka lagu tukanayo qaa'ibna uu yahay qof meel kale ku dhintay janaasadiisa inay bannaan tahay in loola baxo meelaha musallaha oo ciidda iyo lagu tukado halkaa lagu soo tukada janaasadiisa taana xadiidku inoo faa'ideynaya karaaha aysan lahayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa janaasada takbiirteedu afar takbiirood inay tahay waana madhabka culimmadu ay u badan yihiin afar takbiirood waxaa laga wadaa allaahu akbar salaaddii baad gashay janaasadaad tukanaysaa salaadii markay kuu xihantay faatixadaad akhrin markay faatixada dhammaysid mar labaad baad haddana odhanaysaa allaahu akbar soo laba maa markaa labaad nebigaad ku sallin calayhi salaatu wasalaam salligii nebiga markaad dhammaysid allahu akbar baad mar saddexaad leedahay markaa saddexaad baad meydka u ducaynaysa maqa jira takbiirsata marka afraadoo allahu akbar tirahdina salaadda waa kaga baxaysa allahu akbar baad leedahay salaadana waad ka bixin afartaa jeer waa laga badin karaa laakiin afartaasaa loo badan waana madhabka jamaahiiru ahlcilmi ay qabaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey salaadda janaasadu waa salaad caadi ah sufuufteeda waa la simayaa marka rasuulku waa simay sala allahu alayhi wasalama fa safa bihim wuu simo sufuufta hagaajiyu yidhi marka salaada janaasada sufuufteeda waa la hagaajinaya qof salaad janaasaha tukanaya haddaa u ma ku xihan kartaa adoo salaad kala raba inaad tukatay rukuuc ma lehba sujuud uma lehba maxaad ku xihataaba a maxaad ku xihataaba rukuuc iyo sujuud ma leh salaaddu u taagan yahay ayib taana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa ayib can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ana nabiya nebiga sala allahu allaha ammaano caleyhi nebiga dushiisa wasalama allaha badbaadiye sallaa wuu ku tukaday cala annajaashiyi najaashi dushiisa fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi haddaan jaabir ahay fi safi safkii athaani ee labaad aw ithaalithi ama safka saddexaad baan ku jiray buu waxaan kala garan lahay buu yidhi inuu nebigu safka aan ku jiray safka labaad uu ahaa ama safka koobaad taasaan kala garan lahay buu marka waxaa xadiidkuuna tusinayaa dhankaa marka laga fiiriyo sufuufta in la hagaajiyo oo salaada janaasadu ay sufuuf leedahay kow sufuufteedana weliba in la badiyo a ah wuxuu yidhi safka labaad baan ahaa ama safka koobaad ama safka saddexaad fi safi thaani safka labaad aw ithaalithi ama kan saddexaad baan ahaa buu taana xadiidku wuu inoo faa'iideynayaa waa ka qaadanaynaa insaanka wuxuu ka waramaya haddii xoogaa qayb ka mid a ah shaki ka galo inuu shakigii muujiyo ousan isdharriijin taana xadiidku wuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa sababtoa ah saxaabigu asaga leh safka labaad baan ahaa ama kan saddexaad meydkii meesha aad joogtid aan ku dhimane waddan kale ku dhintay salaadiisa janaasatulqaa'ib baa loo yaqaanaaya ayana xadiidku inoo faa'ideynaya in lagu tukado waa sidaa xadiidka horey kanba waa isku mid can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma culummada qayb waxay leeyihin laguma tukan karo sababtu waxaa weeye qofkii aan lagu tukan bas baa lagu tukan karaa bay yidhahdeen qofkii meel kale ku dhintay laakiin aan lagu tukan ayaa lagu tukan laakiin qofkii cid kale ku tukatay waxba lagu tukan maayo qaybna waxay leeyihin mushkilo male waa lagu tukan karaa ama dad kale ha ku tukadeen ama hayaan lagu tukan ayib qolyana waxay leeyihiin dadka muxtaramiintaha ah, culummada iyo aqoon-yahanka iyo dadka ummadda masaalixda caamka uga shaqeynaya dadkaasaa lagu tukan sida sawaabka ah wax mushkila male waa lagu tukan karaa can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama sallaa wuu tukaday calaa qabrin xabaal dusheed buu ku tukaday bacdamaa muddo ka gadaal dufina la aasay qofkii qabrigaas lahaa markii lagu aasay ka gadaal fa kabbara nebigu waa takbiirsaday calayhi qabriga dushiisa arbacan afar jeer ayuu takbiirsada xadiidkani dhowr qodoba wuu ina tusinayaa waxaa ka mid ah qof saaxiibka ayaa dhintay qubuurahan hadda aan dadka ku aasano ama keliyako ha noqdeen ama meeshaan laangaata ha noqdeen baa meydkiisii la geeyey waa la aas adoo rabay inaad janaasada ku tukatid bale janaasadii waa ku dhaaftay qofka waa la aasa intaad tegtid oo qabrigii tegtid ayaad ku dul tukan kartaa janaasada xadiidkaan u fiirso anna nebiya nebiga sallaa wuu ku tukaday calaa qabrin xabaal dusheed bacdamaa muddo ka gadaal dufina saaxiibkii qabriga qofkii qabriga iska laha lagu aasay soo ma jeedaan halkaa marka waad tegi kartaa qubuuraha qofkii saaxiibka ay ahaa waalidka macallinkaagii ehelkaagii qaraabadaadii waad ku soo tukan kartaa taana xadiidku wuu inoo faa'ideeyey madhabka shaaficiyadaana sidaas waa madhabka shaafici alimaam shaafici raxmatullahi caleyh iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq ama ha lagu tukado qofkaas janaasada ama yaa lagu tukan kala qaad ma qabrigiisaa tegi kartaa waana ku tukan kartaa ayib sidaas weeyaan maalikiyadu ayagu waxay yidhahdaan mar haddii lagu tukaday maya laakiin haddaan lagu tukan intaad qabrigiisa tagtaad ku tukan kartaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oon ka qaadanaynaa salaada janaasadu takbiirteedu maqa weeye afar weeyaan fa kabbara calayhi arbacan taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey tawaaducii nebigeenna iyo dhimrinta ummadda u dhimrinaya calayhi salaatu wasalaam iyo xuquuqdooda qaabku ugu taagnaa hadday dhinteen iyo hadduu nool yahay hadday nool yihiinba janaasadii ninkii la odhan jiray eh, najaashi isagoo maqan buu ku tukaday qofkaana markii la yir wuu dhintay qabrigiisuu tegay oo nebigu waa kusoo tukaday calayhi salaatu wasalaam marka masaalixda ummadda iyo ummadda danteeda hadday tahay mid aakhara iyo mid adduunyo nebigu waa u taagnaayo waa danaynaya calayhi salaatu wasalaam can caaishata waxaa laga wariyay caaisha radiallaahu allah ka raali noqday canha xaggeeda qofkaa nebigu uu ku tukaday qabrigiisa addoon madow oo masaajidka ka shaqayn jirtay inay ahayd iyo qof kale inuu ahaa intaba waa suurtagal can caaishata caaisha waxaa laga wariyay radiallaahu canha anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kufina waxaa lagu kafnay fii halaaati ahwaabin saddex mara dhexdood saddex mara dhexdood yamaaniyatin ee yaman loo aaneeyey biidin ee cadcad laysa fiihaa dhexdeedana uusan ku sugnaan qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamadina aysan ku sugnaan xadiidkani dhowr qodob buu ina tusinayaa kow qofka marka la kafnaya kafan ma taqaanaa waa marada qofka la geliyo meydkaa soo ma aha saddex mara in laga dhigo saddex mara ayaa lagu kafnaya sababta meesha maxaa ku qoran kufina fii alaatin fii halaaati ahwaabin saddex maro wey thawbku waa maro ahwaabna waa iyagii la jamciyo saddex maro marka inay sunno tahay saddexdaa maro in qofkii meydkaha lagu kafno xadiidku waa inoo faa'iideeyo waan ka qaadanaynaa kow qofka meydka ah in la kafno waa waajib waajib weeyaan xoolaha laga kafnayo kafanta laga soo iibinaya maxay yihiin waa xoolihii asaga uu ka dhintay hadduu hanti lahaayoo hanti ka dhintay hantidiisaa kafanta laga soo iibinaya waa hagaag haddaan la helinna baytulmaalka muslimiinta xoolaha muslimiinta dowladda meeshay yaalaan baa laga kafnaya haddii aan lahayn baytulmaal muslimiinna jamaacada muslimiinta iyo dadka kaloo muslimiinta ah isxilqaamayoo la rabaa hawshaa inay sidaa u sameeyaan dayib taana xadiidku waa inoo faa'ideeyo waan ka qaadanaynaa xadiidku waxyaaluhu inoo faaideynaya waxaa ka mid ah maryaha qofka lagu kafnayaa inay noqdaan maryo cadcad kuwo madmadowma lagu kafni karaa haa wax dhiba male waa xalaal marba hadday maradu mara daahira tahay oo caadi ah waa lagu kafni karaa ama ha madoobaato ama ha gududaanto ama marin ha noqoto ama midab ha yeelato laakiin sida sunnadaha ugu fiican waa maxay in maryahaasu cadcadaadaan maryaha waxaa la yidhi yamaaniyatin yeman baa loo aanayay maxaa laga wadaa maryaha yaman baa lagu soo sameeyey yemanna waktigaas dowlad gaalaha haysatay oo kristaan ah halkaasaad waxaad ogaatay maryaha waddanka gaalada lagu soo sameeyey waa la isticmaali karaa meydka waa lagu kafni karaa sala maryahan hadda aan wada haysanno ma dowladda islaam baa soo saartaad umalaynaysaa xataa xijaab hadday tahay iyo qamiiska aad qabtaan hadday tahay iyo surweel hadday tahay kulligood gaalaa soo saartay kulligood gaalaa soo saartay waa wax gaalaa soo saartay markaad weliba soo gedanaysa iskaba dhaqdid qamiiska waa tolanaynaa xijaabka waa la tolanhayaa waa la gashan iga daahiriya gaalaa waxaan duntaa samaystay la odhan maayo duntaan ka hadlaynaa tolitaanka waxa laga yaaba qof muslim inuu kuu talay laakiin duntaan iyo agaajinta la isku hagaajiyo maryahan wada dunta ah gaalaa keentay soo samaystay marka dadka gaalada wax waa laga gadan karaa maryaha iyaga laga keenay saacadaha moobeelada waa ka gadanaysaa caadi weliba waa loo aanayn karaa waxaad leedahay macuustaani waa undunusiyaan middaana waa sidaas magacyada meeshii loo meeshay ka yimaadeen baa loo aanaynaya laysa fiiha qamiisun walaa cimaama maxaa laga wadaa dee saddex maray ahaayeen cimaamadna kuma jirin qamiisna kuma jirin oo cimaamadii qamiis hadday ku jiri lahaayeen maxay maryuhu sida noqon lahaayeen shan bay noqon lahaayeen saddexdii lagu kafnay iyo qamiis iyo cimaamad soo shan ma noqdeen marka kuma jirin laba tafsiir baa jirta mid waa ka aan maray oo saddexdaa mara bas baa lagu kafno midna waxa weeye qamiis iyo cimaamad uu qabay oo mara ahaan u qabay baa kafan ahaan waxaa loogu daray saddex maro maaqa isla noqdeen marka shan maray noqdeen kafantu waa saddex labana hore uu qabay meyd ahaan nebiga sal ly slam u dul saarnaayo marka macnihiisu wuxuu noqonayaa kufina waa la kafnay fii halaaati ahwaabin saddex maro dhexdood yamaniyatin oo yaman loo nisbeeyey loo aaneeyey biidin ee cadcad maryahaasoo laysa fiihaa dhexeeda uusan ku sugnayn qamiisun qamiis saxuuliya tilmidi qorayaa haa waa sax weeye saxuuliyatin waa meel waa meel magaceeda ayana ah. yaman soo ma ahayn yaman meel saxuulo la yidhaahdo ee kasii yaa lagu sameeyey saxuuliyatin ee saxuul loo aaneeyey meel saxuuliya loo aaneeyey ayib laysa fiihaa dhexdeedana uusan ku sugnayn qamiisun qamiis walaa cimaamatun cimaamata saxuuliyatin hala yaabina yaman baa loo aaneeyey oo yaman baa lagu sameeyey yaman xaggeede meesha saxuula loo yaqaano can ummi caiyata ummi caiya waxaa laga wariyay caiya hooyadii al ansaariyati ee ansaar loo aaneeyey waxbuu ka booda ya baab idiin samay miya baabkaa ma jiri qaalat waxay tidhi dakhala wuu noo soo galay calaynaa dusheenna rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam xiina waqtigii tuwufiyat la oofsaday oo ay dhimatay ibnatuhu gabadhiisii zaynab weeyaan gabadhaas gabadhaa u dhalay waa gabarh zaynab la odhan jiray oo ina rasuul alla ah sidaasaana culimmadu u badan yihiin fa qaala rasuulku wuxuu yidhi iqsilna mayra haa gabadha alaatan saddex jeer mayra waa gabarh meydoo la dhaqayo saddex jeer meydkeeda mayra aw khamsan ama shan jeer aw akthara ama wax ka badan min daalika shantaas wax ka badan mayra in ra'aytuna waa haddaad aragtaan daalika arrinkaas arrinkee in la mayro saddex jeer ka badan ama shan jeer ka badan ama tirada tiro isdheer in laga dhiga haddaad wa aragtaan falamaa goortii faraqnaa aan ka faaruqnay oo aan ka lugbaxnay haa bimaa in biyo ku mayra iyo wa sidrin geedka gobta loo yaqaano gob wajcalna ka yeela fil akhiirati marka ugu dambaysa dhexdeeda kaafuuran geedka kaafuurka loo yaqaano ka yeela kaafuurku waa ubaxa timirta timirta ubaxeeda wey aw shay-an ama shay ka yeela oo min kaafuurin kaafuur ah faidaa goortii faraqtunna aad ka faaruqdaan oo maydritaankii meydka aad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiya falamaa goortii faraqnaa aan ka faaruqnay oo meydkii gabadha dhaqitaankiisii aan dhammaynay aadannaa waan ogeysiinay hu rasuulka aadannaa waan ogeysiinay hu rasuulka maxay ogeysiiyeen waa dhaqnay baa lihi kaafuurkiina waa ku dhaqna fa acdaanaa wuxuuna siiyey xiqwahu hoosguntigiisii kastuumadiisii iyo wixii la midka ahaa oo dharka jidhkiisa u xigay ah ayuuna siiyey wa qaala wuxuuna yidhi ashcirna dhidi dhowr uga dhiga haa ayada iyaahu maradan hoosguntiga ah yacnii wuxuu ula jeedaa isaarahu hoosguntigiisuu ula jeedaa wa qaala wuxuuna yidhi wa fii riwaayati riwaayad kale waxay ahayd aw sabcan toddoba jeer mayra midiin qoraya aw sabcan toddoba jeer mayra wa qaala wuxuuna yidhi ibda'na ka bilaaba mayritaanka bimayaaminihaa midigyaasheeda iyo wa mawaadicilwuduu'i weysada meelaheedii oo minhaa jirkeeda ka mid ah wa inna umma cadiyata umma cadiya qaalat waxay tidhi wajacalnaa waxaan ka yeelnay ra'sahaa gabadha madaxeedii halaathata quruunin saddex gees ama saddex xirmo saddex gees dayib xadiidkanu dhowr faa'iido dhowrkaba wuu inoo faa'iidaynayaa culimmadu waxay horta isweydiiyaan maydku markuu dhinto in la mayro maxaa waajibiyoo keena sideedaba maydka inuu markuu dhintay in la mayro maxaa waajib waa waajib in la mayro waajibkaa maxaa dhaliyoo keenay qaar baa waxay leeyihiin insaanka xanuunku markuu ka bato sakaraadayo oo naftu kasii baxayso mani baa ka soo baxaysa manidana waxay waajibisaa qubays taasaa marka keentay waxaa meesha ka baxday ilmo saqiira hadduu dhinta ka war ma mani baa ka soo bixin saqiir yarah marka meesha kuma jirtaa la yidhi qolyaha waxay yidhaahdeen waa nadaafad ahaan waxa maydka loo mayrayo ayada laftirkeeda ishkaalku wuxuu ka imaanayaa dee nadaafad haddii loo mayrayo biyo saafiya keliya unbaa lagu mayrala maxaa kaafuurka iyo waxyaalahan looguba darayba qolyana waxay leeyihiin maydka waxaa loo mayrayaa waa arrin tacabudioo ilaahay baa inagu addoonsaday xikmada ku jirtaana garan mayno sidaasna culummada badankooda ayaa maray dayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa qofka caalimka ah aqoon-yahankaa ah, dadka inuu saxo qaabkay wax u samaynayaan gabadhan zaynab oo nebigu u dhalay oo dhimatay yaa mayray dumar baa mayraya dumar umucadiya ay ka mid yihiin baa mayraya laakiin siday u mayri lahaayeen yaa u sheegaya sidaa u mayra saddex ka dhiga shan ka dhiga ama toddoba ka dhiga sidaad u aragtaan kaafuur u isticmaala midigta ka bilaaba markaad dhammaystaan isoogays yaa tawjiihinaya oo qaabkay mari lahaayeen nebigaa u sheegay soo maa dadku qaabkay wax u samaynayaan culummadaa la rabaa marka inay tawjiihiyaan taasi waa qodob qodobka labaad mayritaanka qofka inta aad mayrtay inay ku filan tahay iyo inuu wax kale lagu sii daray inuu u baahan yahay yay ku xidhan tahay qofka mayraya sidaa awgeed nebigu fiiri wuxuu yidhi in ra'aytuna haddaad aragtaan daalika arrinkaas shan haddaad u aragtaan inay ku filan tahay idinku maadaamad idinku hawshii gacanta kula jirtaan ku ekaysta saddex hadday ku filan tahay ku ekaysta toddoba hadday ku filan tahay gaarsiiya dadka mayraya marka hawshaa laga rabaa taasina waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka marka la mayraya mayritaankaas tiro isdheer in laga dhigo tiro isdheer shan saddex toddobo kuwaasoo kale in laga dhigo ayuu xadiidku inoo faa'iideeyey dumar hadday dhintaan meydkooda inay dumarku dhaqaan iyo inay rag dhaqaan weliba raggaasu gabadha xaa ninkii qabay ha noqdo ama aabbaheed ha noqdo ama waxa weeyaan wiilka dhashay ha noqdee keebaa ku fiican inay ayagu isdhaqaan baa meesha ka muuqata zaynab ninkii qabay baa jira wuu joogay aabbaheed baa nebi maxamed oo joogay sal alla alay wasalam haddana yaa meydkeedii mayraya dumar baa mayraya dumar baa mayraya taasay marka culummada qaarkood waxay u deliishadaan dumarku ayagaa ismayraya ragguna ayagaa ismayraya laakiin daruura hadday timaado laga maarmi waayo oo gabadhii wax kaloo dhaqabaan lahaynin markaas ayada ah dee waa masalo kaleeto oo ciddii markaa meesha joogtaa hawshaa u qumaysa wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey maydka marka la mayrayo waxyaalo udgoon sida kaafuurka oo kale iyo geedka gobtaaya ayaa la marinaya maxaa loo marin culimmada qaar baa waxay leeyihin maydku markuu naftu ka baxdo dhacaan baa ka soo baxa indhaha afka dhagahoo kaleeto meeshii saxarada iyo kaadido kale dhacaan baa ka socda daksiga iyo cayayaanka ayaa kusoo shiraya marka imaanaya kaafuurka iyo geedkan gobtaana waxay ku dhex jirtaa maado waxyaalaha cayayaankaa noocaasoo aysan meesha imaan karin oo ka fogeynaysa soomida arag daksiga iyo waxyaalaha lamidka ah maada waxaa jirta meelaha qaarkood hadii lagu shugo ka cararaya soomida arag marka waa taasoo kaleeto qashinkaasi u diidaysaa haddii sidaa la yidhahdo wax kastoo macnihii qaban karaa meeshaa soo gelaya wax kastoo macnihii qaban kara ayaa meeshaa soo gelaya ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideynaya waxaa ka mid a ah haweenayda in lagu kafni karo maro lasoo isticmaalay raggana waa la mid meyd hadduu dhinto marada lagu lagu kafnaya meydka inay tahay maro baro oo markaa la soo iibiyey laazim ma ah maro lasoo isticmaalay baa lagu kafni karaa gabadhaan ina nebi moxamed oo zaynab ah markii la kafnayey maradii lagu kafnay waxaa ka mid noqotay hoosgunta xiqwigu waa dhexda marada marka kastuumada qofka u ah ayuu nebigu yidhi u geliyay calayhi salaatu wasalaam maxaa faa'iidaha ku jirta meyd dhintay oo la kafnay in marada nebigu uu qabayo kastumaa la yidhahda iyo ha loo geliyo waa barakaysi nebi moxamed jirkiisa iyo dhacaankiisa iyo maryihiisa iyo waxoo dhan waa la barakaysan jiray waxoo dhan waa la barakaysan jiray marka barakadaasaa meesha ku jirto waa tabarukan litabaruk iyo barakaysi baa sidaa loo samaynaya taana xadiidku waa masaladaan ka qaadanayno oo dee nebiga waa la barakaysan jiray calayhi salaatu wasalaam ashcirna shicaarka waxaa la yidhahdaa maraad qabta maalan waxaad qabtaa qamiis iyo fanaanad funaanada jirkaaga ku dhegan oo marada u xigtaa ishcaarka loo yaqaano shacbaarka shacri waa tinta soo tintu jirkaaga ku dhegan taha maryaha jirkaaga ku dhegan marka ashcirnahaa dhidid dhowr uga dhiga dhidid dhowr ama waxaad dhididka marada kailas dhididku markuu jirkaaga ka soo baxo maryaha marada ugu sarraysa ku dhegi maayo marada jirka ku dhegan buu dhididku ku bilowdaa soo maha maalan funaanad baad qabtaa qamiis baad qabtaa jaakad baad kasii dulqabtaa waa dhididda dhididkumu jaakadu ka bilaabanaya qamiiska midna ma ah funaanadii ku dheganay jirka dhidid dawr baa markaa dhidid dawr dhididkay ilaalinaysaa maryaha kale ka ilaalinaysaa marada noocaasoo kaleeto marka nebigu sal alay wasalam waslam alaaata quru'in wajacalnaa ka yee wajacalnaa waxaan ka yeelnay ra'saha madaxeed alaaata gabadhu timay lahayd waa la dhaqayaa marka timaheedii bay marka saddex waxay ka dhigeen xirmo waa qayb xaggan loo xiray iyo qeyb xaggan loo xiray saddex xirmo qarnigu waa gees saddex gees baan ka yeelna timaheedii saddex gees ayaan ka yeelna waa la hagaajinayaa timaha waa loo shanlaynayaa waa loo dhaqahayaa waa la udginahayaa qaybo saddex qaybooda markaa loo xiraya saddex qaybood inta loo qabto ayaa loo xiraya taana waa qodob haddii la mayrayo meydka xaggee laga bilaabayaa ma dhabarka lagaga bilaabi maya qofku markuu weysaysanaya soo midigta kama bilaabo midigtii laga bilaabi jiray waad ka bilaabaysaa meelihii weysada marka hore qofka waad u weysaysanaysaa dhagahaad umaiyo madaxaad u masaxaysaa lugahaad u mayraysaa sida caadiga ahaydoo weysada marka midigtaa laga bilaabaya qaabkaasaa laga wadaa marka qaabkaa ayaa laga wadaa ayib xiqwiga waa hoosguntiga surweelka oo kaleeta kasumada iyo waxyaa la can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti rajulunin waaqifun mid taagan uu yahay bicarafata carafo nin carafo taagan oo xajinaya xajinayo acmaashii xajka gudanaya id waqtigaasuu waqaca wuxuu kasoo dhacay can raaxilatii hashi gaadiidkiisi u saarnaa gaadiidku ma halbaa ma ratibaa ma dameerba ma farasba midna lama sheegin meeshaan neefkii gaadiidka hayo uu saarnaa uu ku dulxajinayay bam uu ka soo dhaca maxaa dhacay marka fa waqasat way jabisay hu asaga aw qaala ama wuxuu yidhi fa awqasathu way jabisay ninkii surku ka jaba ninkii markuu neefkii ka soo dhacay bam surku ka jabayba waa dhintay marka fa qaala wuxuu yidhi rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yihi rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii sala allahu aleyh wasalam iqsiluu mayrahu meydkan bimaa'in biyo iyo wasidrin gob wa kafinuu kafnahu asaga fii thawbayhi labadiisii mara ku kafna walaa tuxannituuhu ha udginina haddaa qofka sidrigu waa geed udgoon udgoon iyo kaafuur iyo in wax la marinaya somayna somar haddaa yato waxba ha u marinina qofka xaajiga ah walaa tukhamiruuha daboolina ra'sahu madaxiisa fa innahu asaga yubcathu waa la soo saari doonaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda mulabiyan xaalu yahay mid talbiyaysanayo labayk allaahuma labayka qiyaamada asagoo ku hayo soo baxaya xaaji ah wa fii riwaayati riwaayad kale waxaydoo muslim uu wariyey walaa tukhamiruuha daboolina ras wajahu wejigiisa walaa ra'sahu iyo madaxiisa midna alwaqasu kasru lcunuqi luqunta jabinteedaa la yidhahdaa kasriga waa jabinta alcunuqna waa luqunta luqunta qofka ka jabo weeye kasrulcunuq luqunta jabinteeda wey xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa qofka asagoo xarman xaj isagoo xaj ku dhex jira ama cumro ku dhex jira hadduu dhinto waxaa waajiba in la mayro kow lana kafno waa la mayrayaa kow waana la kafnaya laba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey marya la isticmaalay oo lasoo labistay in meydka lagu kafni karo horeyna waa usoo maray haddana waa hayna horay gabadhii nebiga sal alla alayh wasalam surweel baa loo geliyay soo ka mid maahayn halkaana maxaad haysaa ninka nebigu wuxuu yii maryihii uu qabay oo uu ku xaajiga ku ahaa ha lagu kafno biyu nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waa maro mustacmaloo lasoo isticmaalay taana xadiidku waa inoo faa'ideeyey xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'ideeyey meydka markii la yaha la kafno maaqa lagu kafnayo aan soo mara nebiga saddex baa lagu kafna gabadhiisiina soo mara wax lagu kafnay marya ahaana tirsi in la kafnay waa soo marnay laakiin maryihii lagu kafnay tirsi ahaan intay ahayn miyaynu soo mar nebigu wuxuu yihi sal ly slam mayra intaas mayra sidaa u sameeya kaafuur iyo waxyaalaha u sameeya markaas ka faaruqdaan isoo ogeysiiya nebigu mara mara hoosguntu u ahayd buu yidhi ha loo geliyo sal alla aley wasalam halkan laakiin waxaad haysaa laba maraa lagu kafna maydki soo ma jeedaan hadda ninkan maxaa lagu kafnay fii thawbayhi laba mara maaha marka labana waa lagu kafni karaa saddexna waa lagu kafni karaa hal xabana waa lagu kafni karaa haddaadan wax kalaba heli kara banaanta walaa tuxanituuhu waa maxay maydka marka la dhaqo waa la udgiyaa wuu soo shiirayaa maydku marka waa la udgiyaa baraafuun iyo waxbaa lagu shubaa qofku hadduu xaj ku jiro ama cumro ku jiro walaa tuxanituuhu ha udginina wax udgoon iyo baraafuun iyo gob iyo midna ha u marinina gobtu waa geed walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolina meydka madaxaasoo lama daboolo qofka xaajigaah madaxa iyo wejiga midna ha ka daboolina ufayda maxaa dhacay sidii naftu kaga baxday asagoo qiyaamada imaanaya labayk allaahuma labayk asagoo leh oo laba maro cadcadoo sidiisa u jeeran qaarsanoo xaajigii ah yuu qiyaamada soo baxaya qof walba say naftu kaga baxdu qiyaamada kusoo bixi adoo hees dhegaysanaya oo isruxruxaaya oo timaha jeegadu kuu xiran tahay oo waxa weya surwaalku kaa dhacahayo oo si siqaar daran hadday naftu kaa baxdo adoo tabtii aad qiyamada soo baxaysaa isruxruuxayo bulqaysan oo itixaan adoo qof dilaya hadday naftu kaa baxdo tabti adoo aad qiyaamada soo baxaysaa qof dilahaya marka waxaad isku daydaa ilahina weydiisataa khaatimo wanaagsan iyo qaab wanaagsan naftu inay kaaga baxdo goori geeri kugu imaan doonta lagama warqabo adoo xoolo xaaraana wata hadday naftu kaa baxdo ka war adoo sidii u sidaad soo yaa qiyaamada keenaysa adoo xaaraantii sida adoon salaada tukan oo taariku salaad ah oo aan xishoon hadday naftu kaga baxdo adoo tibtiyaad soo bixi marka qof walba suu naftu kaga baxday yuu kusoo baxaya marka nabigu wuxuu yii walaa tukhamiruu khamraha cabisiniina ma ah walaa tukhamiruu ha daboolina wey saasaa laga wadaa takhmiirku waa daboolka walaa tukhamiruu ra'sahu walaa tuxanituuhuna ha udgininoo wax udgoon ha u marinina saasaa laga wadaa sidaa ayar iqsiluuhu mayra bimaain biyo waa fahna wa sidrin iyo geedka gobta la yidhahdo geedkaa ku dara marka masaa'ilkaasuu xadiidku inoo faa'ideynaya oo waxyaaluhu inoo faa'iideynayo ayay ka mid tahay qofka xaajiga ah talbiyadiisii ixraamka inuu qofku sii daa'imo ayayna tusinaysaa meeshaas oo aan la kala jarin waxyaalaha xadiidku inoo faa'iideynaya waxaa ka mid a ah oo aan ka qaadanayno qofka marka la mayrayo geedka sidriga in loo mariyo udgoonna waa leeyahay faa'iidooyin kalena waa leeyahay can ummi caiyata ummi caiya waxaa laga wariyey ummi caiya waxaa laga wariyay ayib radiallaahu allah ka raali noqdo canhaa xaggeeda qaalat waxay tidhi nuhiinaa waa nala ka reeba haweenkii bay ka hadlaysaa can ittibaaci itibaaciiljanaa'izi janaasooyinka raacidooda walam yuczam naalo kuma adkayn calaynaa dusheenna haween haddaan nahay nuhiinaa waxaa nalaka ka reeboo naloo diiday can itibaaci aljanaa'izi janaasooyinka raaciddeeda walam yuczamnaa lakuma adkayn calaynaa dusheenna reebiddaa nalaka reebay reebid aadna laku adkeeyey maa xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa saxaabadu inay kala yaqaaneen marka wax loo diidoo la yidhaha waxa ha samaynina shaygaa samayntiisu inay xaaraam tahay iyo inay karaaha tahay inay kala yaqaaneen waxay leedahay waa naloo diida dumar haddaan nahay janaasada inaan raacno laakiin aadna lakuma adkaynoo xaaraam camal lagama dhigin sababtu maxay tahay janaazada iyo meydka qaaditaankiisu xoog bay u baahan tahay rag iyo dumarkana raggaa xoog badan raggaa ku filan waa midda labaade gabdhuhu hadday wax ka qaadaan waa ka qalbi jilicsan yihiin gabdhuhu ragga waxaa laga yaabaa meydka markay arkaan intay qaracmaan inay isxajin waayaanoo waxaan rabi raalli ka ahayn ay sameeyaan waxaa saddexaadoo suurtowda hadday rag dhex roortoo dhex orodoo tala janaasadan wax ka qaadin inay maradu ka faydanto cawradeedii muuqato raggu ku fidnoobaan intaba waa dhici kartaa si looga badbaado waxba janaazada waaa ka qaad ragga raggaa qaadaya waxba haka qaadi ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi asricuu dedejiya biljanaazati janaazada meydka markaad la aasaysaan aasidiisa dedejiya fa innahaa ayadu waa janaazada meydkii naftaas baxday inta ku hadday tahay saalixatan naf wanaagsan ha inta ku haday tahay saalixatan naf wanaagsan fa khayrun wanaag baa tuqadimuuna u hormarinaysaan haa iyada ilayhi xaggiisa wa inta ku hadday tahay naftaad wadaan siwaa daalika naf aan fiicnayn siwaa daalika arrinkaa wax ka soo haray arrinkaa wax ka soo haray oo waa maxay naf aan fiicnayn weeye fa sharun balaayo ayaa tadacuuna ka dejinaysaan oo ka dhigaysaan hu asaga can riqaabikum luqumihiinna culummadu waxay tilmaameen xadiidkan wuxuu inoo faa'iideyn dadka ahlu khayrka ahoo fiicfiican in la karaameeyo la maamuuso hadday dhintaanna loo degdeg loo dedejiyo in la aaso oo karaamadiiiyo wanaagooda la gaarsiiyo sababtu waa maxay u fiirsada xadiidku waxyaaluhu inoo faaidiyey waxaa ka mid ah dadka ahlu khayrka in lala saaxiibo dadka ahlu khayrka in lala saaxiibo dadka ahlu sharkana laga fogaado see looga qaadanaya naftii la wadee meydka ahayd baa waxaa leeyahay hala dedejiyo khayr baa loo wadaaye waa naftiga baxday hadday xun tahayna balaayaad iska dejinaysaana isdhaafiya ayadoo meyda haddii sharkeedu ku saameynayo leeyahay qoortaada ka deji balaa qoorta kuu saaran hadday nooshahayna iska ilaali qofka xun inuu kula saaxiibo oo wax kula wadaago qof aan salaad tukanayn oo dadka caayaya oo dadka xamanaya oo dadka xadaya oo dadka xoogaya oo xumo ka shaqaynaya maxaad kala saaxiibi qofka waxaa lala saaxiibaa qur-aanku wuxuu sheegay qad kaana lakum fi fiihim uswatun xasana nebi maxamed laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana soo maaha cidda aada ku dayanaysa cid fiican hadday tahay adugu noqo fiican baad noqonaysa ciddaad ku dayanaysid oo sidooda u jaranaysid oo sidooda u labisanaysid oo sidooda u soconaysid oo sidooda wax u cunaysid hadday cid xun noqotana qof xun baa ta balaayala lama saaxiiba marka weligaa iska ilaali qof xun lala saaxiiba qof asaguba noloshii ka dhacay oo aan waxba baran oo aan darsi dhegaysan oo aan qur-aan dhegaysan hadduu ku yidhaha saaxiibiga dhiga ka war noloshuu adna kaa ridaya joqoruu kaa dhigahaya adna lama saaxiiba marka weligaa fiirso qofka wanaagsan baa lagu daydaa naftii maydka ahayd baa leeyahay shar baad luquntiina ka ka dajinaysaana iska dhiga mar walba waxay ku tusin qofka hadduu xun yaho dhintana waa la aasi xataa gaal hadduu yahay waa la aasi qof fiican hadduu yahana waa la aasi maydkiisa weliba aasidiisana waa la dadajinaya saasaa laga wadaa asricuu biljanaazati janaasada la degdega sababto hadday wanaagsan tahayna khayr baad u hormarinaysaan hadday xun tahayna culays iyo balaayo ku saaran baad iska dajinaysaa labada un mid weeyaan riqaabkuna waa luqumaha ha fa sharun balaayaa tadacuuna ka dejinaysaan huwa asaga can riqaabiku luqmihiina can samurata bni jundubin waxaa laga wariyay samurihi ina jundubaha can samurata samura waxaa laga wariyay samarihi samurihii ibni jundubin inaa jundubaha radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday waraa'a annabiyi nebiga gadaashiisa sala allahu calayhi wasalam cala mra'atin haweenay dusheed haweenaydaasoo maatat u dhimatay fii nifaasihaa dhiiggeedii faqaama nebigu wuu istaagay fii wasatihaa bartankeeda meel ku aad fii wasdihaa bartankeeda meel ku aadan ayuu istaagay xadiidkani waa xadiid muhima wuxuu inoo faa'iideeyey gabadhu hadday dhimato oo umul raacdo iyo hadday caadi u dhimato qofta dumarka iyo raggu marka lagu tukanaya janaasada laba meelood oo kala duwan baa looga istaagaya meydka ninkaa marka lagu tukanayo imaamku halkaa dhexdiisaa meel ku aadan buu istaagaya maalan miiskan oo kale waxaan kasoo qaadayna mayd janaazaha inuu hor yaalla halkaasaad isku aadin marka dhex bartanka ah allahu akbar halkaas hortaada marka dhexbartankaas isku aadanaanay yaad isku aadinaysa hadday tahay waxaa dhintay qof dumar oo janaaze lagu tukan siday doonaya ha u dhimato meeshan hadda waxaa inoo qoran fii nifaasa nifaaska oo mulraac wahwenay umulraacdo dhiiggii umulraac u dhimatay inay dhiig umulraac u dhimatay iyo inay si kale u dhimatay iyo gaaray inay kasoo dhacday midna kala qaad male mar hadday dhimatay xaggee laga istaagayaa fii wastihaa ayuu hadda meeshaa inoo qoran waan khalday ninka madaxaa la isaga aadinaya ha ninka madaxaa la isaga aadinaya meesha madaxiisa ayaa la isku aadin qofta dumarkaana dhex bartankeedaa la isku aadinaya waxay culimmadu isweydiiyaan maxaa faa'iidaha ku jirta culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxaa dhici karta gabadha cawradeedu inay faydantoo kaleeto marka maydkan dhexdeeda aada ku tukanaysa adiga imaamka ah dadka kale aad ka xigsanaysaa oo ka qarinaysa qolyaha waxay leeyihiin maya saas ma aha ragga maskaxdooda makriga iyo dhagarta iyo khiyaanada maanka maskaxdooday ku badan tahay marka meeshii khiyaanadooda iyo waxay shirqoolayaan iyo balaayaday maleegayaan ay ku badnayd baa laga istaagaya ilaahu wixii halkaas maskaxda uu ku sameeyo dhibaataa ka dhaaf haweenkana magartooda iyo dhagartooda iyo makrigooda iyo shirqoolkooda wuxuu ku badan yahay dhexdooda zinadii iyo waxaana ku badan culamada qaar bay marka dhexdaa laga istaagaya ilahu wixii khalad ay gashay kacfi wax daliil ah oo ku soo arooray masaladaas inta naxsaal halkaa looga istaagayo kana madaxa saa looga istaagayo wax daliila male wax daliila male waa un masale nabigu sidaa u sameeyey sal alla aleyh wasalam taana xadiidku inoo faa'ideeyo gabadho hadday waxa weeyaan dhimatay oo umul raacday waa shahiidad iyadoo shahiidad ah ayaa lagu tukanaya halkaas qaarkaas dambe dhexdaasaana la aadinaya ayib can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyay can abi muusa abi muusa abi muusa alashcari wey magaciisana waa kana cabdilaahi bni qaysin maantaad ogaatay cabdullaahi bni qays waa abu muusa alashcari magaciisa nin qiimo badan buu ahaa anna rasuulallahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam bari-a wuxuu ka bari noqday min asaaliqati haweenayda codka kor u qaada iyo walxaaliqati midda timaheeda xiirta iyo washaaqati midda maryaheeda jeexjeexda alsaaliqatu waxa weeye allatii tan weeye tarfacu kor u qaada sawtahaa codkeeda cinda almusiibati dhibaatadu markay dhacdo xadiidkan wuxuu ku hadlayaa janaasis baan ku jiray soo maa meydku markuu dhinto dadku waa qaybsamaa qof wuu sabraa wuu adkaysta haweenka qaar ka midu waxay u yaqaanaan waxay sameeyaan saaliqa saaliqa waa maxay ba'ayay ta tiraha timaha iska rifaysaa timaha iska rifaysaa waxaan ka wadaa maaha taas saaliqadu waa mid codka kor u qaada way qaylinaysaa baanayeeg hoog way qaylinaysaa allabaanayey hoognaye maay maxay soo kordhinaysaa qayladeedu qofkiina u noolaan maayo janno ku geli maayo qayladeeda marka waa midda qayliso maanta o dhan iska qaylinaysa lama ogola xaaliqaduna waxa weeye waa midda timaha rifto timaha xeerta timaha iska rifaysa alla waa baaye intay tidhahdo qayliso wala wala timaha iska rifaysa ayana lama ogola shaaqaduna waa maxay maryahay jeexjeexaysaa baanayey balanbalnayey intay tidhahdo timahay jeexaysaa wejigay rifaysaa hadday doonto wejiga iska xangaroofanaysaa maryihii bay jeexjeexaysaa ayana saddexdooduba waa waa rasuulku wa beri bu ka noqday beri ah, beri bu ka noqday min asaaliqati midda codka kor u qaada baroordiiqda iyo walxaaliqati midda tinteeda xiirta hadday tinta xanuun u xeeraysa laga hadli maayo waa qof mayd dhintay sababki sidaa u samaynaya iyo washaaqati midda maryaheeda jeexjeexaysa midda maryaheeda jeexjeexaysa alsaaliqatu allati tii weeye tarfacu kor u qaadaysay sawtahaa codkeeda cinda almusiibati musiibada agteeda markay dhibi dhacdo can caa-ishata waxaa laga wariyaa radia allaahu canha qaalat waxay tidhi lamaa goorti ishtakaa uu xanuunsaday annabiyu nebiga sala allahu caleyhi wasalam nebigu dukira waxaa la sheegay waxbaan ka booday dukira waxaa la sheegay ba dakara waxay sheegeen ma dakarat midii qorayaa dakarat waxay sheegtay bacdu nisaa'ihi xaasaskiisa qaar ka mid ah kaniisatan kaniisad kaniisadaasoo ra'at ay ku soo aragtay haa kaniisadda biardi alxabashi dhulkii xabasho kaniisadaasoo yuqaalu la oran jiray laha ayada maariyatu maariya hadda soo mid arag kaniisadaha inay ula baxaan maariya maariya habyi soo mid arag waktigaa kuwii joogo saxaabada kaniisad bay waxay ku soo arkeen ardulxabash waa wadanka hadeer najaashi aan soo marnay soo ma garanaysaan najaashi meeshuu xukumaya dowlad kristaan ay ahayd kuwana waa kristan haddaan ku dhex noolay soo maa kiniisaddii marka maxay ula baxeen maariya kuwaana hadda maariya ula baxaa wa kaanat waxay ahayd ummu salamata saxaabiyadda umu salama loo yaqaano xaaskii nebiga ah iyo wa ummu xabiibata ummu xabiiba labaduba waa laba saxaabi labada waa labadii xaasoo nebiga ummu salama magaceeda hinda loo yaqaanaa hinda waxaa kaloo loo yaqaanaa la yidhaha ramlo ma ramlaa la yidhahda mise hinda waa la isku khilaafsan yahay ummu xabiiba magaceedana Eh, waxaa loo yaqaanaa ramlo sidaasa mashhuur ah, ah ramlo ayaa loo yaqaana umu xabiiba labadaasu waxay ahaayeen atataa kuwa tegay ardal xabashati dhulkii xabashida ayay tageen fadakarataa waxay sheegeen kaniisaddii ayay ka warbixiyeen fadakarataa waxay sheegeen min xusnihaa kaniisadda quruxdeeda iyo watasaawiro sawiro oo fiihaa kiniisadda dhexdeeda ahaaday nebigu waa sakaraad markaa nafta kasii baxayso waa markuu nebigu dhimanayey fa rafaca kor buu usoo qaaday ra-soo madaxiisii markuu arkay kiniisadda laga warramayo wa qaala wuxuuna yidhi ulaa'ika kuwaas kuwee waa kuwa kaniisaddaa dhisay idaa goortii maata uu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu ninka asaalixu ee wanaagsan banow way dhisi jireen banuu ma aha banow weye banow nuunku waa kordhigan banow way dhisi jireen calaa qabrihi xabaashiisa dusheeda masjidan masaajid kow uma sawaruu way sawiri jireen fiihi masaajidka dhexdiisa tilka taas asuwara ee suurada ah suurooyinkii sawiradii noocaas ahaa ayay masaajidka dhex suuri jireen oo dhigi jireen ku sawiri jireen ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi intuu alla abuuray kuwa ugu sharka badan weeye cindaallaahi ilahay agtiisa ah, shiraaru lkhalqi makhluuqa kuwa ugu sharka badan weeye cindaallaahi ilahay agtiisa can caaishata waxaa laga wariyay radiallaahu canha waa isku macna labadan xadiis qaalat waxay tidhi qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fii maradihi xanuunkiisa dhexdiisa alladii xanuunkaasoo lam yaqum uusan kaba kicinba minhu xaggiisa xanuunkaa hebel kamaba kicin maxaa laga wadaa wuu u dhintay wey waa xanuunka xanuunka haddaad ka noolaato waa laga kaca soo maa haddaad runta waa laga kaca laakiin haddaad u dhimatid hebel xanuunkaa ka kici maaya ama kama soo kicin xanuunkaasoo lam yaqum uusan ka istaagin minhu xaggiisa rasuulku wuxuu yidhi lacana allaha ha lacnada allaahu alle alyahuuda yahuudiya wanasaara kiristaanka oo maxay mutaysteen ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajidda masaajid ayay ka dhigteen masaajid nebigu meeshuu ku dhintay u imaanayaan qolo walba nebigoodu masaajid bay ka dullisayaan qaalat waxay tihi caa-isha walowlaa daalika arrinka hadduusan jiri lahayn arrinkee in masaajidda qubuur laga dul dhiso la ubriza waa la muujin lahaa qabruhu nebiga xabaashiisa hayra annahu laakiin khushiya waxaa laga baqay an yutakhada in laga yeesho qabriga nebiga masjidan masaajida in laga yeeshaa laga baqayo sidaasaa loo qariyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey insaanku wuxuu arkay oo taariikh ahaan usoo ogaaday inuu ka warbixiyo oo saxaabadii nebiga oo tagtay ardulxabash kiniisadii ay ku soo arkeen quruxdeeda qaabkay ahayd sawiradii dhex yaalay ayay ka warbixiyeen nebigana sal alla alay wasalam u sheegeen xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey qofka xanuunsan asagoo xanuunsan hadduu wax khaldan arko inuu sixi karo nebiga markii loo sheegay arrinkan asagoo xanuunsan madaxuu kor usoo qaaday waana ka waramay waana ka digay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu inoo tusinaya ka mid ah wax sharcigu uusan weynayn in la weyneeyaa inay xaaraam tahay qabri dhintay qof dhintoo qabri ku jira in la ixtiraamo waa mudan yahay laakiin masaajid in laga duldhiso oo sawirkiisi meesha la suro waa xaaraam mar hadduu sharcigu diidayna lama ogola qofka xanuunsan agtiisa in lagu sheekayn karo oo waxyaalo kale looga warrami karana xadiidku inoo faa'ideeyey hadday maslaxyadani ku jirto xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey masaajidda iyo qubuurta in la kala fogeeyo oo la kala durjiyo oo qabri meel hadduu ku yaallay masaajid lagama duldhisi karo haddii masaajid iyo qabri la iska dhex dhisana kii soo horreeya baa meesha u haraya maalan qabri baa meel ku yaallay masaajid baa laga duldhisay masaajidkaa la duminaya qabrigaa loo reebay masaajid baa meel ku yaallay qabri baa gudihiisa lagu aasay qabrigaa la saaraya lama ogola dadka ku afoobaya hawshaas ayada xadiidka labaad waxyaaluhu inoo faa'ideeyey waxaa ka mid o aan ka qaadanayno inay lacnadan yihiin yuhuudda iyo kiristaanku maxay ku muteen lacnadaas inay masaajidii iyo qubuurtii isku meel ka dhigeenoo qubuurtii dusheeda masaajid ay ka dhiseen sidaasay ku lacnadan yihiin taa xadiidku marka waa inoo faa'iideynaya lamana ogola masaladaas ayada ah can cabdillaahi bni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu canhu can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu calayhi wasalama annahu nebigu qaala wuxuu yidhi laysa minaa annaga nagama tirsana man ruuxa daraba garaaca alkhuduuda dhabannada wa shaqa jeexa aljuyuuba jeebabka wa dacaa ku habarwacda bidacwa aljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa habarwacsigoodii habarwacoodii iyo dhawaaqoodii saddex masalo xadiidkaanu wuxuu inoo faa'ideeyey saddexduba ay xaaraam yihiin kow laysa mina man daraba alkhuduud alkhad waa dhabanka waxaa lagu jamciyaa khuduud dadka markay geeridu ku dhacdo isdharbaaxa dhabannada jeexjeexa naga mid maaha buyi wa shaqa aljuyuub jeebabkana jeexjeexa iyo maryaha ba'nayey hoognayey oo maryaha kala jeexjeexa naga mid ma ah saddex wa dacaa bidacwa aljaahiliyati dadkii jaahiliga ahaa say u dhawaaqi jira hadda kuwan gaalada maaragtay geeri markay ku dhacdo waxay samayn so arag waa qaylinayaan dhulkay isla dhacahayaan waxyaalay samaynahayaan gumownayey ba'nayey waxaaso dhan lama rabo qofka muminka inaa lilahi wainaa inaa ilayhi raajicuun ilahu meydkayga u naxariiso ilaahu sabar naga sii saasay yidhahdaan laakiin haddaad maryo jexjeexday adigu unbaa issilciye ma mayd baa kuusoo noolaanaya ma kuusoo noolaanayo dacwa aljaahiliya marka waa saas waxay ku dhawaaqi jireen jaahiligu hoognayay ba'nayay waxoodii oo kaleeta can abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam man ruuxii shahiida ka qayb gala aljanaasata janaazo janaaso qofkii ka qayb gala xataa yusallaa ilaa lagaga tukada calayha janaasada dusheeda falahu ruuxa waxaa u sugnaaday qiiraadun hal qiiraad qiiraadku waa maxay nabigaa fasiri doona waman ruuxii shahida ka qayb gala haa janaasadii xataa tudfana ilaa laga aaso falahu waxaa u sugnaaday qiiraataani laba qiiraad qiila waxaa la yidhi wamaa maxay bay alqiraadaani labada qiraad waa maxay qaala wuxuu yidhi nebigu midlu ljabalayni waa laba buurood oo kaleeto alcadiimayni ee waaweyn walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday asqaruhumaa labadaa buurood midooda yar mithlu uxudin waa uxud oo kaleeto laba buuroodoo waaweyn qiraadku waa hal buur ma la fahm qiraataanna waa laba buurood labada buurood marka qiraadku waa buurta aadka u weyn weliba buurta yar ay dhan tahay buurta uxud buurta uxud hadda aragto waa intay tiro la-eg tahay iyo qaabkay u taallo waa cajiib xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa dadka dhintay xuquuqday inugu leeyihiin waxaa ka mid ah in lagu tukado kow in la sagoontiyo oo meydkooda la raaco labo aasitaanka qabriga la gelinayaa in laga qayb galo ma la fahmo qodobkaa intaba waa xuquuq inagu leeyihiin in lagu tukado in la mayro in la raaco in la sagoontiyo in lasoo soo aaso laba xadiidku wuxuu taa marka waa xuquuq asagu uu leeyahay inagu inagu leeyahay inagu maxaan ka helaynaa waan mayrnay oo waa ku tukanay oo waa aasnay maxaan ka faa'iidaynaa ajarkan tirada badan baad ka faa'iidaysaa oo ajarku muxuu yahay maadaamood salaad ku tukatay salaaduna ajar badan tahay kow labo maydkii aasitaankiisiina aad ka qayb gasho o aad wax ka soo aastay waa laba camalo waaweyn soo maa laba buurood oo kale wax la-egoo ajaruu ilaahay ku siinaya laba buurood oo kale wax la-egoo ajara miyaa wax la dayaca sidaa ogeed meydka dadka waxaad arkaysaa masaajidda marka lagu tukanayo isli iyo nairobi waxaad arkaysaa markii janaasa taala dad baa iska dareeray ha iska dareeri ku tuko haddaad waqti u haystay raac caaska ka qayb gal meelaha lagu soo aasayo waxaad la soo noqonaysaa laba buurood wax la eeg oo ajar ah waxaa laga yabaa ina istiraad intaasoo teerba jeer baan janaasa raacayo weligay buur buur ajara ah, anigu ma arag oo yaa ku yidhi ajarka waad arkaysaa aakhraa ajarka la helaa soo ma ajarka hawaabkiisiiyo wixii ka dhashay aakharaad helaysaa wax laba buurood leego ajar oo ilahay kusiiyo janno aad ku gelaysid marka weligaa ha sahlani in maydka laga qayb galo in loo duceeyo xataa nebigu kii dhintay uusan janaasadiisa ka qayb gelin markii la asiibo qabrigiisa intayba ku tukanaya somaynaan soo marin waa soo maray marka ajarkaa tirada badan baa laga helayaa u fiirsa marka ajarka qofna hal buur buu helaya waxa la qofna laba buur qofkee man shahida aljanaasata xataa yusalla calayha qofkii masaajidka marka lagu tukado ka hara wuxuu ka helayaa hal buura wax la ego ajaru ka helaya qofkii laakiin markuu salaadii ku tukaday maydkii la qaaday raacay ilaa laga soo aase la joogay waa gartay waman shahidahaa xataa tudfana ilaa laga aaso qofkii joogay oo aan ka soo tegin falahu qiraadaan kaasuu laba buurood ajaru helaya kee fadli badan marka labadaa qof midka raacay oo wax ka soo aasay soo ma wallahu aclam sal alla wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wsaxbi ajmain